hoos dhigidiisii la hoos dhigo ayuu halkan kaga waramaya jarul ismi marka maxaa jara ismiga maxaa hoos dhiga ismiga waxaa hoos dhiga xuruufuljar soo gasha xuruufuljarkii buu inoo tirinayaa labada miaal oo u horaysa waxaa ku jirta min labada ku xiga waxaa ku jirta can mise sidaa ay u kala horeeyaan talow saas u wadaa min iyo ilaa iyo can iyo calaa fii alba wallah wuxuu keenayaa imisa waxaan u malaynayaa ilaa sabca inuu keenay toddoba xaraf ayuu keenaya min ilaa can cala halkaas waa afar fi alba wallah toddoba xarafuu keenaya xuruufuljarki xuruufuljarki ayuu toddoba halkan ku sheegi doonaa toddobada xarafba waxa ay galaan ismi waxaan ismi ahayn ma galaan asmaaday galaan asmaadana way hoos dhigaan nazla almaطru roobkii wuxuu ka soo degay min aلsamaa'i ayuu ka soo degay ama ka soo da-ay samada yأti الsamaku kalluunku ama malaygu wuxuu ka yimaadaa min albaxri badda ayuu ka yimaadaa yأti الsamaku min albaxri nazla waxa weeye ficlu maadi almaطru faacilu marfuuc waa wixii soo degay min الsamاء min xarfu jar xarfu jarin الsamaaءi sm majruur bmin sm wey aلsamaa asha ku jirtaa kutusaysa majruurun waa la hoos dhigay jar uu hoos dhigan yahay bimin min baa lagu jaray sm majruur bmin yأتي السمك من البحر يأتي فعل مضارع يأتي maadigu wuxuu ahaa ataa ayuu ahaa ataa mudaaricuna waa yأtii amarkuna waa iti ama iti iti marka la iska fudaydiyo ya loo bedela hamsadii haddii kale iti fأti biaayatin marka yأtii waa ficlu mudaaric wa hada laa shaka fiih ficilka mudaaric waxaynu soo maray wuxuu leeyahay mansuub mataa yunsab ida dakhala calayhi nawaasib ida sabaqahu axad nawaasib اlarbac soo ma wamataa yujsam ida sabaqahu xarfu jaasim ama axad xuruuf اljaasima mataa yurfac goormaa la godaa ida tajarada ida lam tasbiqhu ida khalaa min alnaasibi wاljaasib yatii qaacidadii aad soo baratayna ficilka mudaarican kusoo marray idinkoo abaqaya ficilkaa mudaaric ma marfuuc ba yatii oo akhirkiisuu godaya mise waa mansuub oo uu nasbisan yahay mise waa majsuum oo uu reeban yahay saddexaasaan rabaa eh, eh, in laga jawaabo ma marfuucba ma mansuubba ma majsuub waa saddexdaa midkoodu ficilka mudaaric kama baxay haye haya iyo kale marfuuc sax weya aad baad ugu dhadhawaysay qaacidadii lanno dadka qaarkood waxay eegaan yatii wuu reeban yahay sooma akhirkiisa yadoo dambaysa way reebanta dabeedna waxay idhahdaan waa majsuum yani reebidda eegaya waxay kutusaysaa mar hadduu idha yati waa majsuum inaanu soo fahmin cashirkii jasmaha iyo nasbaha ka sheekaynaya ma fahmin lann hadduu fahmay wuxuu fahmi lahaa in ficilka mudaaric la jasmiyo markay jawaasimta ku hormarto waxa la jasmiyaa keliya hadduu xaraf jaazimay ka horeey yati ma wax ka horeeyaa jira markaa majsuum ma odhan kartid yati mansuub ma odhan kartid lann nawaasib ka horaysaaba ma jiro markuu labadaa ka maran yahay maxaa la odhan jiray jaasim iyo naasib markuu ficilka mudaaric ka maran yahay muxuu noqon jiray waa marfuuc su-aasha kale aaway rafcuhu aaway godaalku taasi waa su-aal kale godaalkii aaway yatii wayba reeban tahay akhirkay buu reeban yahay taasi waa su-aal kale laakiin halkan ficilkan mudaaric ma mansuubba mise waa majsuum mise waa marfuuc haddaad weydiiso waa marfuuc likhuluwihi min annaaصibi wاljaasimi wuxuu ka maran yahay naasib iyo jaasmi litajarudihi min annaasibi wاljaasimi waayahay yaأtii ficlu muطaaric marfuuc baa la odhanaya الsamaku faacilu marfuuc min albaxri min maxaa la odhanaya waa cashirkeena mintu xarfu jar toddobada xarafuu ku qoray dhammaantooda waa xarfu jar min xarfu jar ilaa xarfu jar can cala xarfu jar alba xarfu jar allaam xarfu jar haakada wada xarfu jar baad odhanaysa waxa ka dambeeyana waa isku icraab keliya waxaad odhanaysaa kuwa ka dambeeyana ismun waxaan ismi ahayni kama dambayn kara xuruufuljarka min iyo ilaa xaraf ismi unbaa ka dambeeya iyagu waa xuruuf waxa ka dambeeyana waa ismi ficil iyo xaraf kale midda kama dambayn karo ismun majruurun bi bay ka wada simayin ismun majruurun bimin ismun majruurun bican ismun majruurun bicala albaxri ismu majruur bimin wey saca aljayshu ciidankii wuxuu socday ila almaydaani maydaankii dagaalka ama garoonkii lagu dagaalamayey xaggiisuu kacay saarat ilmaashiyatu xoolihii way socdeen ila alxaqli xagga seeraha iyo beerta ayay u kaceen waxa weeye sacaa waa ficlu maadin aljayshu waa faacil marfuuc ilaa xarfu jar almaydaani smu majruur bl saarat اmaashiyau waa sidaasoo kale waa ficilkii aacilkii saarat ficlu maadin wta tau tanii ficilku waa saara yasiiru saara yasiiru wasiina saarat ta'da ku jirtahay waa tau tanii almaashiyatu faacilu marfuuc wixii socday weeye ilaa xarfu jar alxaqli sm majruur bl ynzil wuxuu ka soo degayaa aljundiyu askarigii can ilxisaani faraska yadhabu اlkhawfu khawfku wuxuu ka tegaya iyo cabsidu waxay ka tegaysaa can ifli ilmihi yara yanzilu iyo yadhabu waa isku cira waxaynu odhanaynaa labadoodaba ficlu mudaaricun marfuuc aljundiyu iyo alkhawfuna waa isku cira faacilun marfuuc waa wixii maarkasa soo degaya ama tegaya canna waa isku icraab maxaa la odhanaya can iyo can waa isla mid can xarfu jar alxisaani iyo aiflina waa isku icraab maxaa la odhanaya labadoodaba ismun majruurun bican yadfu wuxuu sabaynayaa alkhashabu looxu cala almaai biyaha korkooga biyuhu kor sabaynaya ama dul sabaynaya yadfu wuxuu sabaynaya waa markaan u degin yarsub iyo waxa iska soo horjeeda yadfu bafaa iyo rasaba bafaana waa wixii aan degin rasabana waa waxa dega biyaha yadfu lkhashabu khashabku looxi wuxuu sabaynayaa cala almaai biyaha korkooda yasqutu amaru amarku ama midhuhu waxay ku soo daadanayaan cala alardi arlada dusheeda yadfu iyo yasqutu labaduba waa ficlun mudaaricun marfuucun way godaya midna godaalkii uu ka muuqdaa yasqutu xarafka u dambeeya u godaya midna godaalkiisi kama muuqdo yadfuu uu reebaya xarafka u dambeeya wamaca dalika mar haddaanu naasib iyo jaasi midna ka horreynin maxaynu odhanaynaa ficlun mudaaricun marfuuc baanu leenaha alkhashabu iyo aamaru maxaa la odhanaya labadaas faacilun marfuuc calaa xarfu jar almaa iyo alardi ism majruur bcal yanbax اlkalb aygu wuxuu ka ciyayaa fi bustaani bustaanka dhexdiisa dakhala اlmujrimu dembiilihii wuxuu galay fi sijni jeelki yanbaxu iyo dakhala way kala baydheen yanbaxu maxaa la odhanaya craabkeeda ficlun muطaaricun marfuuc dakhala ficlu maadiniyad wey alkalbu iyo almujrimu waa isku craab faacilu marfuuc fii xarfu jar albustani iyo sijnina waa isku craab maxaa loodhanaya smu majruuru bifi qashartu lfaakihata khudradii baan maxaa la dhahaa diiray qolofta ka qaaday bisikiini baan ku diiray bisikiini kaafku xataa wuu shadan yahay asikiin asha shamsiya asha shamsiyada xarfka ku xiga waa la shadaa laakiin kelmadda midida waxa shadan kaafkuna wuu shadan yahay bisikiini yataqaatalu ljunuudu ciidamadu waxay ku dagaalamaan bisuyuufi bisuyuufi aan idhahdo bisuyuufi yani jamcu sayfin suyuuf ayay ku dagaalamaan qashartu waa ficlu wa waxaan diiray alfaakihata mafcuulu bihi mansuub faacil ma aha waa wixii la diiray waxaan diirka ka saaray mrsa ka aaday amaan deeray alfakeed mafcuul bi mansuub bisikiini albaaw xarfu jar asikiini smu majruuru bilba alba baa lodha yataqaatalu ficlu muطaaricu marfuuc aljunuudu faacilu marfuucu ciidamada dagaalama bisuyuufi bay ku dagaalamaan alba xarfu jar asuyuufi smun majruurun aljaa'izatu abaalmarinta waxa iskale lisaabiqi kii badiyey ishtaraytu waxaan soo iibsaday quflan ayaa soo gatay quful lilkhizaanati waxaan u soo iibiyey khaznada ayaan u soo iibiyey waxa weeye aljaa'izatu waa ismi godan oo jumlada ugu horeeya muxuu noqonaya icraabkiisu mubtada aljaa'isatu waa mubtada marfuuc lisaabiqi allaamu xarfu jar lisaabiqi laam baa ku jira allaamu xarfu jar asaabiqi ismun majruurun billaam khabarkiina meelahaasuu ku jiraa maynaan gaadhin khabarkii halkaasuu khabarkiina ku dhex jira marka raadini ishtaraytu waxaan soo iibsaday ficlun wa faacil quflan baan soo iibsaday muxuu noqonayaa qufligu mafcuulu bihi mansuubun lilkhizaanati allaamu xarfu jar alkhizaanati sm majruur biاllaam waa sidaas ishtaraytu waa ficlu wa faacil qفla waa مفعuuل bه maنصوب للkhiزاaنaةna اللام xرف jر الkhiزاaنة اسم مجrور بالله الجائزة للsaaبق maxaynu ku عraabna الجائزة maxaynu ka dhignay مبتدى مرفوع للsaaبقna allaamu laamkaad horta gaar u xiraabsan xarfu jar asaabiqi ismun majruuru billaah waxay isku mid yihiin alxamdu lilaahi aljahisaة lisaabiq oo kale soo iraab alxamdu mubtada marfuuc lilaahi allaamu xarfu jar allahi sm majruur bilah saasaa loo iraab wuxuu yidhi qaacidada yujaru lsmu ismiga waa la jaraa waa la hoos dhigaa idaa sabaqahu marka uu ka hormaro xarfun min xuruuf اljar xaraf ka mida xuruuf uljarka alaatiya xuruufta soo socota haddii uu ismiga ka hormaro xarf min xuruuf uljar waa la jaraa waa la hoos dhiga xuruufuljar baa lagu magacaabay ama siduu ajrumigu yidhaahdo matru alajrumiya xuruuf اlkhafd alkhafd iyo aljar waa isla mid waa isku macno culimmada qaarkoodna aljar bay isticmaalaan hoos markay sheegayaan culimmada qaarkoodna alkhafd bay isticmaalaan waa laba kelmadood isku macna xuruuf uljar iyo xuruuf اlkhafd waa islaamka xuruuf uljar waxaa loogu magacaabay waa xuruuftii wax hoos dhigaysa xuruuftii wax hoos dhigaysa waxa ka dambeeya waa ina hoos dhigaan wahya min wailaa wacan wacalaa wafii wاlbaau wاllaam waxa ka dambeeya way hoos dhigeen min allaahi ilى اllahi can illaahi calى اllahi fi llaahi billaahi iyo lilaahi waxa ka dambeeya nosiga min allaahu ma jirto sida dadka xagga min allaahu wax ka yimid weeye ma jirto maxaa la odhanaya wuxuu ka yimid xagga wamaa bikum min nicmatin fa min allaahi min baa ku jirta iyada mintii xuruufuljar waayahay darsigani wuxuu aad iyo aad xuruufuljarka waad garanaysaa layliyadana soo akhriya insha allah darsigani wuxuu aad iyo aad u kamilaya icraabkeennii icraabkeenna markii hore wax badan bay nagu dhex jiro on inaan icraabi karin maalan tusaalayaashii ugu horreeyey kitaabka aljumla almufiida tusaalayaasheedii markaad eegto waxaa ugu horreeyey albustaanu jamiilu waa mubtadiya khabar maxaa ku xigay ashamsu aalicatu waa mubtadiya khabartaasina shama caliyun wardatan ayaa ku xigtay imisu ka koobanya kaasi waa ficilkii iyo aacilkii iyo mafcuulkii aطfa muxamadu zahrata waa ficilkii iyo aacilkii iyo mafcuulkii maxaa ku xigay yaciishu samaku i maibari waa sa i maai ba yaciishu samaku filmaaidaa maynaan icraabi karayn darsigan ka hor yaciishu waad icraabi karaysaa ficlu mudaaricu marfuuc asamakuna faacil marfuuc laakiin filmaai markay soo gaadho waan ka boodi jir fi lmaai markaa icraabkayga soo gaadhay maxaad oranaysaa fi xarfi jar almaai ism majruur yakuru الnakiilu fii misra baa iyaduna ku jirta yakuru الnakiilu yakuru waa ficlu mudaaric marfuuc wax badan annakiiluna waa wixii badnaa waa faacilu marfuuc fii misr fii xarfu jar misr ismu majruuru bifi marka icraabka meelo badanoo ka boodi jiray oo xarfujarkaa iyo ismigii jare ahayd ayaa icraabkii noo dhammaystira dhinaca kalena darsiga ugu dambeeya hal darsi baa inoo hadhay juzul awalkii insha allahu tacaala darsigaasaynu ku dari doonaa dhinaca kalena waxaynu dhiganay wax la godo oo marfuuc ah wax badan baynu ka soo qaadan wax la nasbiyo oo mansuubana wax badan baynu ka soo qaadan wax la reebo oo la jasmiyo oo majsuumana waynu soo qaadana waxay noo dhinnaa keliya wax la hoos dhigo oo majruura waa markii koowaadaan qaadana soo saa maha horey miyaynu soo marray wax la hoos dhigay afartiiba saasay kugu dhayi wax marfuuca waad soo qaadatay inaad idinku ku noqotaan soo tirisaan weyaan oon idhaahdo imise shay oo la godaynu soo qaadanay markaan idhah waa inaad sheegtaan laakiin qaar baan anu ka sheegaya faacilkii oo kale marfuuc buu ah mubtaduhu marfuuc buu ah khabarku marfuuc bua inta kale idinkaa idiin dayna way badan yihiin waa inaad wax allo wixii la godi jiray ismiyo ficilba ee soo qaadana waa inaad sheegto oo tiraa kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa waa inaad tirisa marfuuca ugu horeeya mansuubkaa ku xiga wax badanoo la nasbiyaynu soo qaadan midun baan ka sheegaya misle baan ka sheega mid baa ka sheegaya midkaasi waxa weeye almafcuul bihi mansuub bu ah waa la kordhigaya mid kale haddaan ku darana ficilka muaarec markay nawaasibtu soo gasho axad nawaasib alarbaca an lan idankay muxuu noqonayay mansuub waxyaabaha la nasbiyu ka mida ah. majsuumkana kaa waxba ka sheegi maaya idinkaa sheegito halkaan majsuum ka soo qaadan majruur baad sheegaya majruur wax hoos dhigan halkaynu ku soo qaadanay meel xasuusanteed waa darsigeennan xuruufuljarku markay soo galaan ayaa kelmadii la hoos dhigaa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين